الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الضمان باب كان مؤلف رحمه الله تعالى wuxuu kaga hadlayaa un cuquudda mucaamalaadka qaybo kamida saddex eray baa badanaa fuqahada agtooda macnahooda talaasum ka dhexeeya maray ku yidhahdaan baab damaan iyo baab lkafaala iyo baabu libraa <clears throat> ibraha iyo damaantu waa laba macno cagsi isu ah bimacna damaantu waxaa weeye qofkii wax damaanad qaaday qof baa damiin ka noqotay ilaka damiinkii waa kelimad carabi ah laakiin maadaama daadku luqadeena uusan kamid ahayn baan da u bedelay damaanad baan rabaa yaa damiinkaa ah addamaan wey marka qof xaq lagu yeelanayo ama dad mucaamalo dhex marayso baa adiga kalsooni si loo helo qof kale haddii maa damaanad loo qabsado baaburahni baa la yidhahdaa laakiin waa qof qof damiin ka noqonaya wixii qofkaa ka yimaadana mas-uuliyaddeeda qaadaya haddaba qofku damaanad markuu qaado mas-uuliyad baa fuuli xuquuqna waa lagu yeelan dushiisa haddii xuquuqdaasi si uun ay uga dhacda dushiisa ibraa baa la yidhaahdaa waa la beri yeelay qofkii baa bixiyey isagii baa bixiyey waa laga cafiyey dimbadiisii mashhuulada ahayd baa beri noqonaysa waa laba macnoo did ama cagsiisu ah kafaalada iyo damaanaduna isku mid weeye laakiin fuqahada qaarkood oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin baa waxa damiinka laga noqonaya ay qaybiyeen ma maalba mise waa dad hadduu maal yahayna curfiga fiqigooda damaan bay u yaqaanaan haddii uu dad yahay waxa damiin laga noqonaya oo qofkan in la keena isagaa qof xabsi iyo xuquuq loo haysto isagii baan damiinan waanan keeni hadhow hadday tahayna kafaala yidhaahdaan waa mujarad istilaaxa inay kala duween maahane waa damiin iyo waa kafiil waana isku adilo waana isku masaa'il laakiin tafriicaadka maal la damiintay qof lagu damiintay maal dartii iyo qof dembi isaga daatadiisa loo haysta shaksiga la damiintay bacd alaxkaam bay ku kala duwanaan doonaan oo arkayno saa darteed wuxuu yihi baabu damaani damaantu asalkeeda mashruuciyadu qur-aankana way ku taal iyo kafaaraduba sunada nabigana calayhi salaatu wasalaam meelo dhowra bay kaga soo aroortay ilahi subxana wa tacaala qisadii nabi yuusuf markuu sheegayey qaaluu nafqidu subaaca almaliki waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim anaa damiin ah ninkii keena xoolaha inuu helayo anaa damiinka ah waana bihi zaciim fuqahaduna dhammaan madaahibtu markay baabkaa marayaan waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim bay keenaan waana suwarka nisaaca ahe waana suwarka aan nizaaca badan ka jirin inay xujo tahay oo sharcigeena waafaqay sharcigeenu laba daliil labadaba nabigu waa ku sheegay calayhi salaatu wasalaam mid abu daawud iyo keyrkiibaa wariyayo waa xadiidka abi umaama ulaha alcaariyatu mu'addaatu wlmaniixatu marduudatu wddaynu maqdiyun wzaciimu gaaribu wixii aad tobalcaa u qaadatay waa la celiyaa waa la gudaa hadduu wax noqdo xataa waa dan dan dhaba waxaad qof maalisay inuu maashado oo ku intifaacoon lafihiisa la siinna dee markuu intifaacsada kadib waa marduudatu waa la soo celi wadaynu maqdiyu qofkii dayn lagu yeeshay dayn qabana wuu gudayaa wazaciimu gaaribu ninkii damiin noqdana wuu danda xaqi isagaa laga dalaalinaya xaqi si kale hadii loo waayo oo booskii rahankuu gelayaa qofkii xaqa lagu lahaana wixii laga doonayay isagaa faraqa lagu dhagay wzaciimu aalibu iyo wa ana bihi zaciimu isku macno wey waxaa saddexaad nabigeena alay slat slaam markii janaazada uu ku tukanayey hal calayhi min daynin buu yihi qofkan dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhaahdo haa wuxuu dhihi jiray wax daynta lagu bixiyo maka tegay haddii haa la yidhaahdo wuu ku tukan jiray haddii maya la yidhaahdo kuma tukan jirin maalin baa nin maydoo yaalla wuxuu yihi war dayn ma lagu leeyahay maxaa la yidhi haa war wax lagu bixiya ma ka tegey waxaa la yidhi maya uu ka istaagay ilaa uu istaagay saxaabada nin kamidaho uu yidhi rasuulka ilaahay anaa damaanad qaaday aniga ayaa damaanad qaaday markaasuu nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam haddaba xoolo qof lagu lahaa oo qof kale uu damiinanayo sunnada nabigeena iyo sharcigeenna ay ku sugan tahay muwaafiqatan lisharci yuusufa calayhi salaam waana bihi zaciimun halkaa wey waa asalka masalada riwaaya imaamu axmed oo xadiidkaas ah baa jirta yaa ka damaanad qaadaya oo uu leeyahay bay dhaheen nabig ala slam wuxuu yihi markaa kadib alaana baladat calayhi jildatuhu jirku waa gubanayay hadduu qaboobay damaanadii inuu meydkii ku beri noqday baa laga gartay halkaas marka damiinka haddii laga gutaayey qofkii uu ku beri noqonaya calaa tafsiilin xadiidku daliil u yaho kitaabka ugu tegi doona insha allahu tacaala oo ku saabsan ninkaad damiin ka noqoteed ka bixisay isagii dib u qabsan kartaa waxaan kaa bixiyaysa ma dhihi kartaa masaladaasuu xadiidku dhinaca ka geli doonaa masale labaad idinku baraarujiyay intaanaan gelin cuquudda waxaynu soo marnay kitaab ulbeyc bilowgiisii markaan joognay cuquuda maaliga iyo mucaamalaadku waa laba qaybood cuquudu mucaawadaatin wa cuquudu tabarucin kuwa waa tabaruc iyo ixsaan ama irfaaq ama tabaruc baa la yihahdaa dayntii baa kamida kuwana waa cuquudu mucaawadatinoo waa ganacsi iyo wax isweydaarsi wey caqdu damaan asalku min cuquudi tabarucaati wey inaad saf damiin ka noqoto ood mas-uuliyaddaa qaado ood qofkii la macaamilayay kalsoonidaa siiso ood cibkaa iyo culayskaa hadhow dusha u ridataay waa cuquudu tabarucaat wey wa min hunaaba waxaa imanaysa hal yajuuzu akdu lujrati cala damaani cinda jamaahiiri fuqahaa maya sida dayntaba faaiide in la saarta loo diiday maadaama caqdu tabaruc ay tahay haddii faa'iida la ogolaadana ixsaanki iyo deenkii tabaruci waa dhamaanaya haddii damaankii la ogolaaday yihaahdeen cuquudu tabarucaadka ahaa in ciwad lagu gorgortamo la qaato iyadana irfaaqa iyo ixsaankii baa dhamaanaya masalada hal masala aada aswaaqda hadda idinka huseynaysa ninka nin damiin ka noqonayaay kharash iyo commission ma ka qaadan karaa alaslu lah waa caqdu tabaruc iyo infaaqa iyo ixsaan weeye camuulo iyo ujrana laguma qaadan karo masaladu markay caadigeenna tahay ilaa intaa hadda dhib uma aragno laakiin mar bay mushkiladu weyn la soo darasataa ganacsatada markay bangi wax uga baahdaan gaar ahaan elsiyada iyo badeecadaha waaweyn ee la soo dejinayo waxaa lagu leeyahay bank garanti keen bank garanti baa laga rabaa bank adiga waxaad ka baqaysaa xoolihiiba haddaad haysata xataa shirkadan aad alabta oo orderka ka dalbatay haddaad lacagta ushubto alaabtiina ku keeni weydan de alaabti kuga keeni weyda iyagiina waxay ka baqayaan alaabti intay kuu keenaan hadhow lacagta inay kaa waayaan xoolihiina xoolo badan oo boqolaal milyan inay noqdaan laga yaabo wey waxay kuleeyihiin adna aad ku rabtaa cid idin dhaxaysa oo adiga damiin kaa noqoto alaabtii hadii la keeno inaad lacagta bixino haddaad bixin weydana bixisa dowlkaa waxaa ciyaara bunuugta bunuugta meelaha ay galaan wey waxay kule haddaba saa darteed markuu bankigu ku damiinanayo elsiga la furayo iyo waraaqaha shirkadaha alaabta lagu soo dejinayo iyo damaanadaa uu kaa qaadayo damaanadaa ujro ma kaaga qaadan karaa bangiyadan caadi hadda way ku qaataan ujro ma lagu qaadan karaa asalku fuqahadeenni iyo fiqigeeni waa maya bangiyaduse commission boqol kiiba lacagtay ku damiinanayaan bay boqol kiiba laba saddex afar shan say u kala duwanaadaan iyo gorgortankaba bay saartaan caqdu irfaaqin oo ciwad lagu qaadanayaay ma banaan bangiyada islaamiga la sooda sheegta hadda qoortay kuu gelin haddaadan jacayska dhihin ayb hal ishkaal baa idinku imanaya markaa maadaama meeshu ay nala gashay bangiyadii takaaliif waxaa jirta bangigu uu gelayo markuu saa samaynayo shaqaala shaqaynaya bilaash kuma shaqaynayaan oo failing iyo samaynaya qalabkan iyo korontadan iyo kombyuutaradan iyo waraaqahan lagu shaqaynaya laftoodu kharash baa ku baxaya korantay cunayaan waraaqa wax lagu daabacaya kharash baa ku socda fayl baa lasoo gadayaayo meel la gelinayaayo faylkii lacag baa lasoo siinayaa xiriir baa shirkadii iyo kambanigii lala sameynayaa telefoonkii iyo fakiskii waa lacag meelaha qaarkood baa lagaga xirayaa waxyaabo inay ka soo shaabadeeyaan rusuum baa ku baxaysa taasee la yeeli taasi qofkan damiinka laga noqonayaa bixinaya way anugu haddii aad dayn iga dalbato daynteeda in lagu siiyaay kharashaadkay u baahan tahay adaa laga raba haddaba faa'iida uu bangigu qaadanaya taas ma aha waa kharash ku baxaya shaqadii lagu qabanaya adiga xoolihii waa lagu damintay laakiin si loo hirgeliye kharashaad bay u baahan tahay ninkii ixsaan igu damiino kharash lacagna iigu dar meesha kuma jirto marka labada culimada fataawadooda haddaad akridaan waxaa lagu leeyahay bankiga damiin markuu noqonayo waxa takaaliifta xaqiiqiga ee rasmiga ah uu qaadi karaa qofku ka qaadi karaa takaaliifta xaqiiqiga ee kharashaadka baxay ah laakiin hadhow commission lacagta haddaan kaa bixiyo intii iyo in kale iyo faaida iyo percentage baan saaranayaa waa min hada albaabi aan la ogolay waa caqdu tabaruc caqdu tabarucna lacag laguma qaato faa lagama dhaliyo yasixu waxaa ansaxaya daba damaanka yasixu damaanu man yasixu tasarufuhu fii maalihi hal qaadqaqadyad inaad fahantay u baahan tahay erayga si kugu fududaado markaad damiin noqonayso waxaad ballan qaadaysaa qofkaa haddii wax ka yimaado ama wuxuu watay ceeb ka timaado ama wixii lagu heshiiyey uu fulin waayo xaqii maaliga ahaa anaa bixinaya oo dusha u ridanaya waxaad ballan qaadaysaa caqdi iyo heshiis waxaad gelaysaa inaad maal bixinayso oo tasarufaad maali a ah samaynayso qofka tasaruf maali a ah samaynayana shuruud baa laga rabay yasixu wuu asaxaa damaanu man qof damaanadiiba asaxaysa yasixu u asaxaya tasarufu inuu ku tasarufa fii maalihi xoolihiisa qofkaan xoolihiisa tasaruf iyo beec iyo hibaba loo ogolayn laa hibatan iyo tabaruc aan loo ogolayn walaa mucaawadiya caqdi aan loo ogolayn damaanad ma noqon kara damaandiisu ma asaxayso falaa yasixu min sabiil ilma sabia kama asaxayso xoolaha inuu damaanad qaado hadhow xoolo bixiyo maxaa ma asaxayo wa kama asaxayso wasafiihin kama asaxayso iyo wacabdin cabdin adoon lam ya lahu usan u ogolaanin sayidu sayidkiisa dadkii tasarufaadka aan loo ogolayn damaanad ma qaadi karaan waayo damaanadu waa caqdi tasaruf maali inaad samaynayso bisharti haddii ninkan laga waayo adigana hadhow farqa lagugu dhegi karo ninkana de fara hadii lagu dhego xoolihiisi ciwad bilaa ciwad midna ma bixin kare maa faaidatu damaanihi bilaa faaide wey maqsuudkii ma fulin karo wayasixu waa asaxaa min maxjuurin calayhi kula xajriyo tasarufkii maalkiisa laga mamnuucay bifarsin cayrtoobay nin faqiiray oo kacay oo xoolihiisii laga xakameeyo o laga mamnuucay sidii xal aynu soo marnay haddii uu wax damiinto way asixi wa min cabdinna way ka asixi adina lahu sayiduhu idnay labada waxaa loo ogolaaday damaanadu waa dimadaa lagu damaanaa ninkan mufliskaana xoolahan baa laga mamnuucaye isaga dimadiisii iyo dad kale wuu la macaamili karaa shaqo iyo camal cusubna wuu aasaasan karaa waa tasarufi karaa addoonka haddii idan uu helana wuu tasarufi karaa kuwa kale sabiga wax wuu qaadan karaa laakiin waxma bixin karo majnuunka wax waa la siin karaa laakiin waxma ma bixin karo kan laakiin xoolaha wixii ka baxsan hadduu maanta shaqo tago oo xoolo soo helo xor buu yahay tasarufkiisa marka farqigaasaa labadooda udhexeeya wayushtarad waxaa shardi ah macrifatu lmadmuuni lahu qofka wax loo damiin qaab damaanaya inuu garto walaa yushtarau ridaahu inuu raalli ku noqdo shardi maaha markii damaa damiin aada noqonayso inuu qofkaa damiinka u noqonaysa ku yaqaanaa shardi ah kaad ka noqonaysa damiinka maaha qofna waa qofkaad mas-uuliyadiisa qaadayso qofna waa qofka hadhow xaqaa yeelanaya madmuunu lahu waa qofka wax yeelanaya xoolaha lehe damiinka u baahan wey ee hadhow xaqiisa ninka hadduu ka waayo ciddii u raadsan lahaa rabo tusaale laba nin ba wax kala gadanaysa ninkan badeecad buu keenay ninkanna waa reer magaalkii iyo dukaanleydii iyo suuqleydii oo gadan raba alaabtan hadhow in laga daba yimaado ninkan amu alaabta si uusan lahayn oo soo xaday iyo waxbuu ka baqay amay ceebu kusoo baxdaabuu ka baqay haddii hadha wax ka daba yimaado ninkan jaan iyo meel uu dhigay oo u raadiye heli maayo wuxuu leeya dadku yaqaano oo ku damiinta ii keen adigoo magaalada joogo jifi iyo qoys ama qaraabi iyo aqoon ahaydeen buu dhegta kugu soo dhegay ninkan ku wataayi madmuunu canhu wey isagaad ka tahay ninkan uu kuu keenay cidii kan yirina madmuunu lahu wey xoolahan iyo caqdigan wuxuu ku dhacayana madmuunu bihi wey saa darteed madmuunu lahu waa ninkii lahla lagu lahaa anaa damiin kuu ah waxaad ka weyda aniga iisoo raadso wixii ka yimaada anaa mas-uulka ah ninkaa madmuunu lahuga inuu ku garanayo wey xikmadda ku jirtana waxaa weeye haddii ninka ninkii xaqi uu ka waayso inuu kusoo raadsada maaha hadduuna kuwa garanaynin oo ku aqoonin adiga iyo kii aad damiinanaysay de wax isma dhaantaan wax faa'iidaa ah ma laha haddii kale laba tuug baa isu kaa damiinanaysa kan waa tuug waad ka cabsanaysay tuug kalu damiinku u keenay midna carar midna la gaari waabay noqdeen ma bilaa damaana bilaa faa'iida ah. hadduu yidhaahda ninkan anigu ma aqaano xaq buu leeyahay inuu diido hadduu isagu aqbalay nin uusan garanaynin oo loo keenay wixii ka imaadee dee xaqiisa isaga dayacay walaa yushtarau shari ma aha ridaahu inaad raalli ka tahay qofkan damiin inuu ku noqdo shari maaha adu inaad aqbasho ood ku bixisiyo xaqi inaad mucaamiladii diida aday ku furan tahay laakiin ninkan raalli baan ka ahay iyo kamiihi waxba kuma xirna oo ninkan damaanadii hadduu yihaahdo anaa damiin ka ah way ku laazimi hadho waan aqbalay ma aqbalinta adiga kuguma xirna waayo qofkan isagaa xaq isku waajibiyey qofku xaqa isku waajibintiisana min arafin waaxidin wey adu asalkii xoolihii xaqi waad ku leedahay haddaad wax ka weyda ama kula qumanaatana kanna waad qabsan kartaa adoo diidan oo aniga ninka raalli kuma ihi isagoo hadduu la walaa ka baxa ushaas anaa damiinka aho sidaa lagu kala tago hadhow faraqaad ku dhigi kartaa hadduu ka walaaso adigii diidanaa maaha diidanaanteedu wax kasoo qaad male walaa yushtarau ridaahu lanna asalkiina ka hadh laha oo xawaalad maaha meeshan labadaba waad qabsan kartaa beri xaqaaga markaad u baahato kanna waad ku dhegi kartaa kana waad ku dhegi kartaa walidalika ridaa iyo cadamu ridaaga waxba adiga darar kusoo gaarsiin maayo walaa rida lmadmuuni canhu ninka damiinka laga noqonayo inuu raalli yahay shardi maha isaga walaa macrifatu ninka damaanad qaadaya inuu yaqaanana shardi maaha inaad taqaana ninka damiinka kaa noqonaya shardi maaha inaad raalli ka tahayna shardi ma ahano caqdigu maadaama caqdi tabarucuu yahay wuuba kugu sadaqaysan karaa xoolahaas inuu kaa bixiyo wixii lagu yeesha soo waxay saamayn ku yeelan ridahaagu hadhowba ma ku qabsan karaa hadduu kaa bixiyo bay saamayn ku yeelan laakiin hadduuba hadhow kaa bixiyo san faraqaba kugu dheginoo sadaqayso so uma heli karo muhimaddu waxaa weeye ninkii iskeenay ee yihi anaa ka ah xaqii damaanada waa lagu yeelan labadan wax macaamilo dhex maraya inay raalli ka noqdaan midna shardi maaha isaga way ku laasimi ninkii asalkahaana beri yeeli mayso wayushtarau waxaa shardi ah an yakuuna inuu yahay almadmuunu waxaa la damaanad qaadayo daynan haabitan dayn sugan macluuman la yaqaano waa inay dayn tahay sugan dayntaasoo qadarkeeda iyo sifadeedana la garanayo si wax macluuma loo damaanad qaado waa an yatiya waa inuu la yimaada bilafdin erey yaqtadii keenaya aliltizaama inuu laazim isaga dhigay oo isku waajibiyey anaa bixinaya anaa damiinka ah anaad igu leedahay aniga iga soo raato erayo keenaya isaga mas-uuliyaddaas inuu qaaday waa inuu la yimaadaa ka damintu daynaka dayntaadi anaa damintay aw taxamaltuhu anaa qaaday oo dusha u ritay iyo naxwi daalika erayo lamida walaa yajuusu ma banaana tacriiquhu damaanadii in lagu xidho calaa shartin shardi inaad ku xirto mila idaa jaa ramadaan bisha ramadaan hadday soo gaadin la gaaro faqad damintu ninkan adaa daminka ah maanta waxaa la kala gadanayaa bisha soo socota haddii la gaaro anaa damiinka ah mid bay laakiin fuqahadu ogol yihiin inuu yidhaahdo ninkan anaa damiinka ah haddaad ka weydo haddaad ka weydo anaa damiinka ah waana maqsadka qofka damaanada dalbanaya uu leeyahay xaqiisi inuusan dhumin laakiin haddii ramadaan la gaaro anaa damiin ka ah ninkiiba hadduu iska taga ramadaan ka hor ninkan xaqiisi inuu luma soomaa tacliiqa shardigaas lama ogola wayasixu waxaa asaxaya damaanu daraki ceebta in la damaan la damiinto bacda qabdi lmadiici qabdi thamani lacagta marka la kalgudoomo kadib badeecadii la gadaya ninka lacagteeda markuu qaato wixii ceebahee kusoo baxa waa la damiinan karaa alaabtan gaarigan xoolahan dhulkan wixii ceebe ka yimaada baan damiin ka ahay waad dhihi kartaa halkaa maxaad damiinatay mushkiladii qaarkeed qofkan hadduu isagu isbedelo ama muddat lkhiyaar uu ku jiro waan ka noqon uu yihahdo damiinkama tii keliya waxaad damiin kartay hadday ceeb lagu celin lahaa soo baxdo anaa mas-uulka ah qofkii la garan waayey dhow la waayey iyaa dadku ay xuquuqda u samaystaan wahuwa an yadmana waa inuu u damaanad qaada lilmushtari qofka wax iibsanaya asamana lacagtiisii idaa kharaja almabiicu hadday alaabtii laga iibiye badeecadii soo baxdo oy dib ka cadaato mustaxaqan inay dad kale leeyihiin aw maciiban ama ay ceeb leedahay alaabtii la laga gadayba nin erdi un baa iska lalmiyooleyne oo eh nin iyo xalaal iyo ninkii arag baa ka dhaxeeya kalaan anaa laiga soo dhacay anaa laiga soo xaday anigaaba lahaa nin baa ku dhegay dhulkii lagaa gaday documintiguba bug buu ahaa haddii layska lalmiyo lagu yihahda dhulkan yaa kaa gaday ninkan maba laha alaabtan yaa kaa gaday ninkan maba lahayn ama uu tuug noqdo ama isaga laftiisa nin la dhacay oo wax buga loo dhiibay uu ahaa baa damaanad qaadaysaa haddii alaabtaa dad kale yeeshaan oo ninka yeelan waayo ama ceeb ay kusoo baxda lacagtaadii anaad iga taqaanaa way asaxaysaa darakulmabiic baa la yihahdaa ama damaanu darak bay yidhahdaan intaasi waa damaanadii iyo wixii ka dhalanayay iyo noocyadeedii kadib damaanadii way dhacday ninkii wax loo damiintay yuu ku leeyahay xoolihiisi waa qodob haddii xoolihii ninkii damiinka ahaa laga qaado isaga ninkii dib ma ugu noqon karaa labadaa mas'alaha asaasan ku hartay walilmadmuuni lahu qofkii wax loo damiintay ee loo damaano qaaday wuxuu xaq u leeyahay muqaalabatu daamini ninka damiinkaa ah inuu faraqa ku dhego kow walmadmuuni canhu kan laga damiintay labadiiba kii asalka xoolaha uu ku lahaa iyo kii damiinka ahaa kuu rabuu faraqa ku dhigi karaa isku mar buu labadaba kana daba socon karaa kana daba socon karaa waayo labadaba xaq buu ugu leeyahay xoolihiisi inay siiyaan koodii siiyabana waa wixii uu rabay kanna aslu lcaqdi iyo mucaamaro ugu yeeshay kanna isagaa isku waajibiyoo damaanad baa loogu yeeshay labadaba faraquu ku dhigi karaa halka waxaa kasoo cad ximadii ahayd rudihiisa looma baana waayo kii horena waad dalbanka kartaa kan kalena waad qabsan kartaa caqdiga inaad sidaa ku gashana kuma qasbani adoodaa sidaa ku gasho ninkan isagaa qoorta soo dhiibto issoo geliye wey fain damina haddii uu ka damaanad qaado can idaamini damiinkii daaminun aakhara damiinsa labaad baa ka damaanad qaatay daalaba kulla intaba ka dalban karaa ninkii baad qabsatay xoolihii hadii damaanad qaaday isii baa tiri yar waayayo isagoy ku cakiran tahay baa waxaa arkay nimay saaxiib yihiin iyo qaraabo yihiin war maxaad uhaysataa ninkan xoolahaasoo damiinka ah anaa ku siinaya sii daawey ninka ama wuxuu ku yihi ninka anaa kaaga keenaye xoolihii damiin kaaga noqonaya ninkani hadda sii daa ninkii asalka macaamilka idin dhex maray kawdi ninkii damiintay laba dhe kan damiinka ah kii sii damiintay saddex soo maa saddexdaba maalinba kaad aragtaad farqa kudhigi kartaa adugu dadkii xaqa aad ka heli lahayd iyo duruqda aad ka heli lahayd iyo masaadirtii unbaa kuu badatay wain taalaba daamina hadduu ninkii damiinka ahaa dalbado oo qabsado falidaamini damiinkiina wuxuu xaq uleeyahay muطaalabat اasiili ninkii asalka xoolaha lagu lahaa inuu ka dalbado bitakliisihi ninkan uu ka sii daayo oo ninkan faraha uga bixiyo waase in damina hadduu damiintay biidnihi ogolaanshihiisa haddii markuu damiinanayay isagu raalli uga ahay oo u idnay waraaniyo xoolihii aan kaa damiintay waa lahaysa xoolihii kan uu dhihi karaa hadduusan inan iyo rido ahaynna maa qoorta ku geliye wey kaale galkuso maadan gelin iska furdaan ma dhihi kara kaale xoolihan kaa damiintay waa laygu haystaa waani kumama dirsanin maalaa ku dirsan waa tabarucday soo maaha de tabaruci dhamaystiro ninka xoolihiisa si halkaana waxaa kaaga soo baxday xikmaddii ku jirtay ninkan la damiinanaya raali inuu ka yahay qasab maaha waayo ninkan waa lagu yeelay inuu bixiyo hadhowna isna ma qabsan karo isagaa tabarucay marka ridaa muxuu yeelaya cadamu ridaa maxay yeelaysaa isaga maxama yeelayso fain abraa alasiila taa waa damaanadi ninkaad xoolaha kulahayd fain abraa ninkii xaqa lahaay hadduu beri yeelo alasiila ninkii asalka xoolaha lagu lahaa ninkii macaamilku dhex maray ee la damiintayba waad cafiday beri adaaminu damiinkiina beri buu noqonaya waayo farc buu ahaa asalkii haddii la beri yeelo farcina wuu beri noqon laakin wain abra'a daamina damiinkii buu beri yeelo waxba maanta kadib kuma haysto cafi baad iga tahay iska tag buu ku yihi lam yabra' ilasiil kii asalkaa beri noqon maayo adugu waxay yidhaahdaan asalku hadduu zuulo farac mau raaca laakiin farac oo zuulay asal ma zuuliyo tusaale caqliga waxay yidhahdeen geedka gunta hoosena waa asal laamuhuna waa farac salka haddaad goysa laan ima taagnaan laan taagnaan mays laamaha haddaad gurta laakin salku ma go-aya asalka iyo faracu saa wey haddiiba geedkii salka laga gooyo laamihiina raace waa ninkii asalka ahaa baad beri yeeshay ninkan xaqa in lagu yeesho muxuu damiin ka ahaa xaqa ninkaa lagu yahay xaqii waa la cafiyey saqata alxaqu wa saqata damaan intaa meeshay ka baxayaan laakiin baad iska cafidoo tiriniyaho bas ninkaan baa meel kala dhici adu iska tag mar haddaad cafiyay kuma noqon karti kii asalkaa laakiin cafil ma aha waidaa qada daamin damiinkii hadduu xoolihii bixiy nin baad damiinatay xoolihii baad ka bixisay waidaa qadaa hadduu gudo addaaminu damiinkii addayna dayntii uu bixiyey rajaca bihi daynkii wuxuu kugu noqonayaa cala alasiil ninkaas alaan xoolahan uu ka bixiya damiinka uu ka ahaa waase in kaana hadduu yahay damina mid damiintay biidni ogolaanshihiisa iyo radihiisa hadduu ku damiintay xoolihii waan kaa bixiyey si waad dhihi kartaa wailaa falaa haddii kale maya adigaa sadaqaystay oo iska damaanad qaaday isna kuuma dirsanin waa lagugu dhegay waad bixisay xoolihii baan kaa rabaa ma dhihi kartaa maya lianna caqdigu tabaruc tabarucuu ahaa adna qof aha litabaruca baad ahayd adigaa ugu deeqay adaa bikhiyaarika maalkaaga ku bixiyey isagu kuma weydiisanin iga bixina kuma dhihin idanna maadan ka qaadanin markaad damiinanaysay hadda inaad qabsataay waa bilaashka ayib sawaaun qadaahu waxaa isku mida ha gudo ha bixiyo biidnihi idankiisa amla isa ku bixin markaad damiinanaysay bilaa idnihi haddaad ku damiinatay kadib lagu qabsadood xoolihii bixiso markaad bixinaysa ama isagii weydii xoolihii ma bixiya intaad tiraada haha ku yidhahdo ama ha weydiinino iska bixi waxba kuma lihi waayo xoolihii ma bixiyaa ha hadduu ku yidhaahdo xoolahan in lagugu yeeshay isagu ma idnin xaq lagugu leeyahay qofaad weydiisay war xaqi laygu lahaa ma bixiyaa ha hadduu ku yidhahdana waxba kuwajibi maayo kaljnabiyi wey haddaad adigoo nimaan asil ahayn un dayntaba kulahayn intaad ii timaado aad tilaado ninkaasa ninkaa ka damiinto waa la ii haystaa iyo badbixiya xoolihii oon bixi ku idhaahdo waxbaa lagu yeelan ninkan damaanadaad ad qaatay mawqifkiisu kaljnabiyi buu ka yahay maadaama biduuni ridaa xaq inaad ku yeerata biduuni ridaahu lama ogola saas darteed isagu ridihiisa looma baana markaad damiinanayso haddaad damaanadii bilaa ridaahu bilaa idnihi aad ku damiinatay aad ku bixisana de ninkii waxba ma dalban kartid halkaa way warka murtidiisa walaa yasixu ma asaxayo damaan lacyaani caynta maalka inaad damiinato ma asaxayso kalmaqsuubi wixii la dhacay iyo walcaawaari wixii caadiyada ahaa caariye iyo wax la dhacay ma damaan qaadi karta waayo cayntu inay halaagsantaa laga yaabaa haddii ay halaagsanta guditaankeeda iyo wixii la dhacay soo celintiisa waa damaanad qaadi kartaa si haddii waxay isbedelaan bedelkii iyo qiimo lagugu yeesho laakiin iyagii laftoodii baan damiin ka ahay ma dhigi karti waayo waa cayn halaagsami karta waxaa la agsami karana waa hadaa damaano shay majhuula inaad keeni karta in kala way warniyo alaabtaan in lagu keenaan damiin ka ahay macnaheedu mubaasharatan waxay noqon haddii lagu keeni waayena waan gudayaa qiimaheed laakiin lafteedii baan keenayaa ma damaanad qaadi karta waayo caynaan gacanna kugu jirin tasaruf iyo halaagna ku dhici karo damaanadeedu wax macnaa keeni mayso intaa waa damaanadii maalka iyo xoolaha sii dadka xirxiran wey tan kale kafaala kafaaladu waa qof xabsi ku jira innaga waa lasoo damiintay ma madhana soo maha qof baa la xiray xaqna waa loo haystaa xaqa loo haysto baa anaa keenaya qofkan oo xabsigan aad uga ba-aysaa inaa adigu kaxayso oo damiin ka noqoto keenitaankiisa wey wax laga hadlay wataصixu lkafaaratu kafaaradu way asaxdaa bibadani man qof jirkiisa iyo naftiisa la damiinto calayhi maalun xoolo lagu leeyahay aw cuquubatu liaadamiyin ama cuquubo aadami xuumutay lagu leeyahay kalqisaasi iyo waxaddi lqadfi xaddi caytanka wey biidni lmakfuuli ciddan aad damaanadaad ka damiinanayso inay ku idantaa shardi ah markaad damin ka noqonayso halkan wuxuu ku leeyahay qof baa xaqsi ku jira xaq maal ah baa lagu leeyahay ama xaq xaq dhiig iyo xuduud ah baa lagu leeyahay oo aadamana yihin saa darteed laba shardi baa ya hal shardi baa halkaa yaala xaqani xaq aadama waa inuu yahay maal iyo xuduud cuquubo kala wuxuu noqdaba wixii xaq ilaahay uu caddayn doonaaye lama damaanad qaadi karo waxna waa laga soo reeba waa ka hadli doonaa shardi labaad baa yaallo qofkan aada damiinanayso waa inaad idan ka heshaa inaad damiin ka noqoto tii maalka shardi ma ahayn sooma tan maxaa loo yiri waxaa la yihi qofkani waa qof xor ah walxuru laa yadkulu taxta alyadi shay mamnuugaho lagu tasarufo meeshii raba la geeyo ma noqdo qofkana hadhow inaad keentaa lagaa doonayaa haddaan isagu ku idnin inuu kusoo raaco waajib maaha digdii haddaanad marka hore meesha kaga saarin isagu inuu kusoo raaco hadhow waajib ku noqon mayso qadaa iyo xukumna kuma qasbi karaan kusoo raacood meesha keento si aad xaq sharcan ugu yeelato in ninkii aad soo kaxayso hadduu ku diidana boolis iyo maxkamad intaad ukaxaysata qasab lagugu soo raaciyo waa inaad biidnihi ku damiinato uu kula gala idanka ah niyow meeshana iga damiino hadhowna waan ku soo raaci wlmuslimuuna calaa shuruuطihim ad noqotaan farqigaasaa qofka xorta iyo maalka udhaxeeya suuradani waadahtaan umalaynaya walidalika waxaa la yihi biidni lmakfuuli qofkan la damiinanayo waa in idan laga helaa cad oo uu ku ogolaanayo in shardigaa lagu damiinto hadhowna la keeno si soo raacitaankiisu waajib u noqdo wain kaana hadduu yahay caleyhi isaga korkiisa siaba damaanada qofka bini wain kaana hadduu yahay caleyhi xaddu lilaahi tacaala xad ilaahay leeyahay xaddu zinaa baa loo haystaa ama xaddu sariqaa loo haystaa ama xaddu lxiraabaa loo haystaa ama xaddu riddaa loo haystaa iyo wax lamida falaa tasixu damaanad ma ansaxaysa ama asalka in qof xuquuq loo haysta la damiinan karo qisaday nebi yuusuf iyadana ka keeneen nabi yacquub markay yidhaahdeen wiilkii arsilno wiilkiina na raaci intay soo noqdeen safarta kasoo noqdeen la yihi ha soo noqonin idinko wiilkaa wadi munica min alkaybi faarsil macana isagii wuxuu yihi nabi yacquub lan ursilahu macakum xataa tu'tuuni mawsiqa min allahi lata'tunanii bi inaad ninkan ii keenaysaan idin idinku dari maayo ilaa damaanad aada siisaan inaad keenaysaan waa nin la qaadanayo o lasoo celinay markii nebi yuusuf iyo meeshiisii wiilkii banyamin bay ku sheegaan magaciise lagu dhagayna intay u yimaadeen bay waxay yidhaahdeen fakud axadanaa makaana midkayada nin ka noqdo u hayso inaa naraaka min almuxsiniin muuse ka diiday in sharaa'icu man qablanaa la ogolaabaad garatay suwarkana sharcigeenna wax khilaafay maanan arag saa darteed cinda inda cinda caamati sarafi wa jamhuuri fuqahaai suwarka noocaasa xujo weeye saas darteed qofkii la daminanaya halkaasa asal tan labaad xaqa ilaahay la sheegayo hal mid baa laga soo reebi qofkani xaqii iyo xaddii sharciga ahayd haddii cudurdaar sharci ah oo in laga fuliyaayey xaddii lagu ogaayey hor istaagaya uu jiro inta maanica ka zuulayo waa la damiinan karaa bidaliil qisatu lmarati alhaamidiya gabadhii iyadoo uur zina a leh isu keentay nabiga ee tii asabtu xadda faatimu calay ama ahirni riwaayada qaarkood nabigu marka inay uur leedahay u ogaaday de qof uur le xal laguma furin karo nin reer ansaareed u dhiibay wuxuu yihi gabadhan dhaqaale ilaa ay ka umusho markay umu shaygu soo celiyey wuxuu yidhi ilaa ilmahani uu ka maarmo oo ka go-o ama cid ka muujiso la helo xaji markaa kadib buu soo celiyo xaddi laga ogay waa qof xad rabbi lagu lahaa laakiin maanic sharci a ah yimid in laga fuliyo waktiga muddadaa qof damiin ka noqoto haysa waa loo dhiibi karaa laakiin intaa waxaan ahayn waa la diiday maxaa loo diiday waxay dhaheen laba sababood laba sababood baa loo diiday sababka koowaad ninkan hala damiinto marka la yidhaahdo damaanadu xaqii ninkan lagu lahaa qof baa laga gudtaa damiinka ah sharcigana xadda qof aan gelin lagama gudan karo ninka hadduu baxsanoo cararo ama meel utaaniyo ciribta dhigayn la waayo oo fakado maxaddu zinaa baa laga oogi ninkii damiinka ah sharciga maya xaddu sariqa maa gacan loo goyn maya xad lxiraaba maa min khilaafi isweydaar loo goyn maya xaddu ridda baa loo diri nin kaloo muslina bisabab nin buu daniin ka ahaa maya xuduudda ilaahiga ah ciwad maalna ma gasho lagu tacwiiliyo qaadiga iyo dawladda ay soo gaartay kadibna cafis ma gasho ciddii gashay cidaan ahaynna lagama oofiyo ninka waa carari karaa qaadigu ma cafii kara laakiin cuqubaadka bini aadamku maalna way isu bedelaan sida qisaastii oo kaleeto ay isu bedeshaan cafisna way galaanoo baa qisaas iyo diyadii iyo xajulqadriba cafii kara saas darteed kuwani taxtamilu lbadla walisqaaa intaba laakiin xad uu qof galay oo ilaahiya ah oo qaadigi iyo dawladdii soo gaartay cabtisna ma gasho cid kale ha laga ogana ma gasho ciwad maaliya ah ha loo bedelana ma gasho ninkiina wuu carari karaa waa baxsan karaa walidaalika kafaalo iyo damaanad ninkan gacanba qofkan inuu ka baxo isagoon xaddii la fulinin lama ogola waxaa kaloo qaarkood ku daraan xuduudda ilaahiyga laga galaaye asalku waa asatru fiiha in la qariyo oo asatru calaa ahli lmacaasi bay ka mid tahay walidaalika ninkii nabiga u yimid ee maacis ahaa asabtu xaddan faaqimhu calaya markuu yihi nabigu waa ka jeedsaday inuu isaga tagu rabay xaggu kasoo wareegay oo wuxuu yihi mar labaad xad baan galay de iga oofi waa ka jeedsaday nabigu mar saddexaad buu ku celiyey waa ka jeedsaday mar afraad buu ku celiyey afar jeer markuu ku celiyey nabigu dadkiibuu kusoo jeedsadayo wuxuu yihi ninkan miyuu waalan yahay madaxaa looga yar jiraa xoogay waxaa la yihi maya waa caqligiisu taam wey rag buu u diray oo wuxuu yihi bal soo ursada miyuu khamraysan yahay miyuu cabsan yahay ninkan waa la fiiriyey waxaa la yihi ma cabsana riwaayadka qaarkood waxay ku dareen intuu u yeeray buu yihi ma laga yaaba inaadan samaynina waxooga yar tuutuujisay kaasuu yihi maya waan sameeyey amaad yar udhunkatay maya waan sameeyey intaasoo dhan waxay culimadu yihahden wuxuu u yar sarbeebayay oo uu ka doonayay inuu iska tago inuu iska tago ninkii uu safwan iyo soo qabteen ee go-a safwan oo barkan intuu ka hoos dafay u hurdaa isiri la cararay intuu ku toosay soo qabtay markii la yidhi gacantaa laga goynaya safaan baa naxay ma go-an dastuurkiina haba qaata ma go-aba wuxuu yihi hallaa kaana dalika qabla an taatiyanii bi maa isaga cafi weyda intaan ii keenin halkaa wuxuu tilmaamay hadduu iska cafin lahaa intuusan keenin inaan aniga waxba loo qabsado hadda saa darteed xuquuqda ilaahay in lasoo bandhigo dadkii loogu yeero oo hala damiinto la yidhaahdo waa kashifaad bay yidhaahdeen hadhow hala keena la yidhaahdiyo kashifaad baa fii bacdi alxaalaati ka dhalanayso calaa kulli xaal tan hore baa asaaska ay fuqahada badankood ictimaadaan uma idaa saxat ilkafaalatu kafaaladii hadday ansaxdo wuxuu ka hadlayaa masalada masalatu tawqiiti waliطlaaqi ninkaad kafiilka iyo damiinka ka ahayd goor baad soo celinaysaa ama lagu dhihi karaa keen waxaa kafaala mutlaqa iyo kafaala muaqatay u qaybsamaysaa kafaalo wakti la qabtay xilligaa keen lagu heshiiyey iyo kafaalo aan wakti lagu qabaninoo haye markii lagaaga baahda keen uma idaa saxat ilkafaalatu hadday ansaxdo oo fa utliqa la ilaaqoon muddo la qabanin tuuliba bihi waa laga dalbi karaa filxaali markaa markuu dhaqaaqaba soo celi waa la dhihi karaa waayo caqdigii iyo heshiiskii lala galay baa macnihiisu yahay wakti kasta in laga dalban karo haddii la tasriixiyo wakti kastoo lagaa dalbado ama aan wakti iyo muddoba la sheegin markii la rabaa lagaa dalban marka lagaa dalbadana waa waajib laken wainshurita ajalu muddo haddii la shardiyo oo la qabto uliba bihi waxaa laga dalbanayaa inuu keena ninkii cinda alajal muddadii markii la gaaro haddii muddo loo qabtayna waxaa laga doonayaa waktiga in keeno haddaan wakti la qabanina marki laga dalbado waa inuu keena waa loo baahanya la yihahdo ayb ninkaa damiinatay baa baa dhuntay oo cararaysiinayeen waa in inqaaca hadduu oo lama waayo khabaruhu warkiisa iyo jaani celindaa dhigay ninkiiba bidhiisada lama hayo la damiintay lam yuaalab bihi laga dalbi maayo keen la dhihi maayo xataa yucrafa makaanuhu ilaa meeshuu jooga la ogaado warkiisaan la raadin waa haddaan lagu tuhmin inuu meel ku og yahay oo ninkii laga rumaysto daacad ka tahay inuusan meella ku ogeyn ninkii marba hadduu xabsigii ka soo baxay habeenkii markii la seexdayba saqdhaxuu guuray kabihiisa qaatay big yiri jaan iyo celib meel u dhigay ninkii waa la waayey waa la raad inta laga ogaanayo meeshuu joogana ninkan kan la dhihi maayo waayo alab mustaxiila wy ninkii kan hadii la yihahdo meelan aan lagu ogeyn ninka taka kanaa shayga mutacadilkaana lama dalbo wayumhalu waxaa la tugayaa markii la garta meeshuu jooga xataa yucrafa makaanu ilaa ninkii meeshuu jooga la garto la ogaado marka la ogaado meeshuu joogo wayumhalu waa la sugayaa muddat dhihaabi waalcawdi waktiga lagu tegi karaa meeshii lagagana soo noqon karaa qofkii la siinaya waxay ninkii meel hebdhow joogaa sii socod iyo soo socodna muddadaasaa ah kugu filan muddada inaad ku keenta wey fain lam yuxdiru hadduu keeni waayo xubisa isaga laftiisa la xiraya isaga cashar lagu tuuraya gal baa laleeyahy walaa talzamhu ku waajibi mayso haraamatu maa calayhi ninkaa wixii lagu lahaa ee xoolo ahaa inuu dan dhaba waajibkuma aha waajibkuu qaaday waa ninkan inuu keeno ninkiina meel baa lagu og yahay isagaa xabsiga lagu tuuri ilaa ninkaa u keeno dee ninkii wuu diiday shale maxaa u dambeynanaysa saas darteed markuu qofku og yahay qofkan inuu diidi karo beri hadduu diidana isaga la xiraya ilaa uu keeno marka hore aadan ku degdegayni sooma hadday ku degdegtadood gashana waad ku talageli waxa ka dhalanaya imaa ninkii inaad keento meeshuu joogo waa la yaqaan oo seen ku keenaa wii diiday hawladii kurtaala hadii shalay isagoo xabsiga ku jira oo xaqii loo haysto laga gudan rabo dusha soomaada ridabi inaad keenaysa ha adaa lagaa raba wain maata almakfuul qofkii la tafi kafiisha biilka laga haya la daninta hadduu dhinto saqatat ilkafaaratu kafaaradi way dhacaysaa muddadii kafiirka iyadoo lagu jiro baa ninkii ajalba ku timid ninkii waaba dhintay adamiinka ka hay ninkii ken ma lagu dhihi maya mawtku adiguna ma celin kartin xabsiga hadduu ugu yimaadana lagama celin karin iyagaba xabsiga isagoo ku jiro dhiman karay hadduu xabsiga ku dhinta wixii la samayn lahaa bade hadduu banaanka isagoo damiin laga yahay ku dhintayna la samaynaya ama isagu markaa ha isbilo ama cid kale ha disho ama ajal caadi ha u timaado laakiin intuuriba hadiisa la weydiistay bixdi la weydiiyo ninkii waa dhintay marka nin baa damiin ka ahay ninka damiinta qalabka waa geeriyooday isagii keen asal ahaan xaq laguguma lahaa laakin maxaa cadaynaya ninkii inuu dhintay waa lagugu leehay soo caddayn u dhintay ninki laakiin intuuriba hadii laga dalbado biixdaarihi meydkiisii inuu keena qabla dafni intaan la asin dhiyushada in laga marakaa calaa caynihi isagii inuu yahay ninka dhintay isagii ma yahay intaan waraaqad dhimashoo beena soo samayn lahayd ama uu dhintay been aad ehelahayd haddii lagu yidhahda ninkii waa dhintay intaad tiraada okay maydkiisana soo tus aan ogaanaysa inuu dhintay in kale waamkanahu amkanahu daalika taana ay suuragal u taho maydkii keeni karo lazima waajib bay ku tahay haddayna ku suuragal ahaydna ninkii waa dhintay doon baa la degtay ama diyaarad baa la dhacday intee maydka keeni meydkiisa keli kartaa maya meel fog buu ku dhintay oo meydkiiuba uriy uu bedelmi inta lasoo wado cid baaba dishay oo meydkiisiina qaadatay ama aaggii lagu dilay waa aag cabsi oo xabadi ka socoto ninkii galaba lafihiisu u cabsan waxyaabaha waa un tusaalayaale haddaynan suuragal ahayn suwarkaasaa kamid aynan ah suuragal ku ahayn laakin hadda magaalada isaga dhintay oo isbitaalkaa yaalla haddii lagu yihahdo meeshii stationka soo mari maydkiisa aan aragna isaga inuu yahay aan report qornaan caddayno si looga taxadaro in ninkii la damiintayba la iska yidhaahdo waa dhintay ninkii waa dhintay runna waa noqon kartaa beenna waa noqon kartaa haddii lagu aamini waayo o lasoo tusi karo xaq baa loo leehay taa haddaad diido waa lagu qasbi karaa inta baab damaani wlkafarati wlibrai buu mualifku kaga baxay raxima allahu tacala baabu sharikati wax isku darsigii buu baab yahay baabka waa baab inagu aynu aada ugu baahan nahay kitaabkana waa iska mukhtasar sharikada fuqahada shaaficiyadu xoolo la isku darsaday bay u yaqaanaan fuqahada qaarkoodna macno ka weyn bay u yaqaanaan saa darteed bu wuxuu ku leeyahay qeydka koobaad tasixu way asaxdaa shirkadu min kuli jaa-isi tasarufi qof kastoy banaanayd inuu maalkan ku tasarufo dad wuu ku darsan karaa hal mas'alo bay mas'aladaasi ku saraysan tahay oo baabu sharikaat shaaficiyada iyo fuqaabadana asaas u ah laba qof xoola markay isku darsadaan xoolihiina ay ku wada shaqaynayaan kana waa shaqaynaya kana waa shaqaynaya nin waliba xooluhu ku shaqaynaya qaybna waa xoolihiisii qaybna waa xoolihii saaxiibki wuu sii gadayaa wuu soo gadayaa wuu tasarufayaa milkiguu soo gelinaya wuu ka bixinayaa taada waxaad ugu tasaruftay bilmilki bimuqtada lmilki tan qofka kale ku dhex jirta seed ugu tasarufaysaa waxaan haysanay baabulbayc imaa inaad maaliku inaad maali ku tasaruf tahay baa shardiga ah. ama xoolahan aad leedahay ama ciddii xoolaha lahayd baad wakiil ka tahay wakiilka ama wakiilu idnin ama wakiilu wilaayatin ha noqdo walidalika shirkadda macnaheedu waxaa weeye markaan xoolaha isku darsano adna qaybtaadii baad ii wakaalan adna qaybtaydii baan kuu wakaalan saa darteed mid walba tasarufkiisu waa laba qaybood qaybna waa bilmilki qaybna waa bilwakaalati ninka nin kale xoolihiisii wakiil baad iga tahoo ku tasaruf odhanaya waa nin isagu tasarufi kara soo maha ninka intii la wakiisha tasarufayana waa nin tasarufi kara majnuun mana wakiilan kara lamana wakiilan karo safihi kadalika sabigi kadalika kuwaa shirkad ma geli karaa marka weligoodaa geli karaa saas darteed tasixu way asaxdaa min kuli jaaizi tasarufi ninkastoo tasarufkiisu banaan yahay maadaama maalkiisa qaybta shariigiisa uu ka shaqaynayaa idan tasaruf uu bixinayo si uu idan u bixiyo tasarufkii waa inuu xaq uleyahay hadduusan tasarufba xaq ulahayn idankiisana ma bixin karo waxaan rajaynaya suuradu intaana waadexta wahiya sharikada wax isku darsigu arbacatun afar weeye afartaasi waxaa mid baa banaan cinda shaaficiyati saddexna waa xaraan ta koobaad waxaa la yidhaha sharikat lcanaan ama sharikat lamwaal waa laba maaloo la isku darsaday bishuruudin bay ku asexdaa midna waa sharikat lwujuub midna waa sharikat labdaan ama sharikat lacmaal midna waa sharikat lmufaawada saddexda kale gadaal buu ku sheegi doonaa aakirka buu saddexdaba ku sheegi doonaaye halkaasaan macnaheed iyo bacda axkaamiha kaga hadli doonaa sharikatulmaal laba laca xooloo la isku darsaday wainamaa tasixu waxaa saxda minhaa afarta lcinaani khaasatan gaar ahaan sharikada caynta la isku darsaday ee maalka la isku darsaday keliya asaxda dadku waa shirkoobi karaan maalna waa ku shirkoobi karaan oo maal waa isku darsan karaan wahiya an yaatiya waa inuu yimaado weeye kullun qof kastoo minhumaa la kamid bimaalin maal inuu keensado wey tasixu wayna asaxdaa cala nuquudi lacagaha iyo wa calaa milihi mid isku mid ah wax isku mid ah oo ama lacag ah ama badeecad ah waa la isku darsan karaa oon hadhow la kala garanaynin marka la isku daro aan la kala aqoonin sia shuruudu ku sheegi doona sharikatu lcanaan haddaba waa maal la isku darsaday laba qof maal way isku darsan karaan lacagna waa noqon karaa badeecana waa noqon kartaa waase shuruudda soo socota hadday oofiso beriis baad isku darsan kartaa sonkoraad isku darsan kartaa dhar iyo badeecad baad isku darsan kartaa lacag baad isku darsan kartaa laakiin shuruudda soo socota cinda shaaficiyati waa in la helaa wayushtarau kow waxaa shardi ah an yaklia almaalaani labadii maalin ay isku dhex daraan oo isku qasaan baxayu laa yatamayazaani oo aanay kala socmaynin aan la kala garanaynin hadda laba lacagood haddii la isku daro akawnkana lagu wada rido ama sanduuqa la wada geliyo ma la kala garan karaa hadda maya lama kala yaqaan adigii lahaa aniga adigu lacagteenna haddaan shirimaadka meesha ku wada ridno horeyna inan usoo calaamadayn ma kala saari karo haddii la raashinkii meeshan lagu wada gediyo beriskii ama jawaanadii beriskii iyo sonkortoon calaamad lahayn hal bakaar lagu wada dejiyo o laisku dhexyaaciyo anu kana jawaankana jawaankaygiya lama kala yaqaan laakin muxuu diidan yahay xoolo nool baa isku darsateen hay suukii jiraan laakiin waad kala leedihin xoolihii marka lasoo istaaga nin walba neefkiisii waa yaqaan ma faaiidatu hada shar fuqahadu waxay yidhaahdeen waxaa laga fogaanayaa khusuumada iyo muranka sharkad la isku darsaday waxbaa dhiman kara waxna waa khasaari karaa haddii maanta labadii xoolahee noolee la isku darsaday cudur intuu ku dhaco nin qaybtiisii aada wax uga laayo hadhowka kaloo caynu maalihi arka oo gaar u arka yeeli maayo waraa waayga waan la bixi kuwaagi waa dhintay uni hadhow taasaa iman waayo maalkii baa mutamayisa khusuumay keeni haddii hadhow ceebi soo baxdo cayntiina asalkeediiba la kala yaqaana weligeed marwan baa ka taagnaa walidalika an yushtarau an yaklia almaalaani bixayu laa yatamayazaani halkaasay ku saleey shardiga labaad waa an yakuuna maalu axadihimaa midkood maalkiisu min jinsi aaakari ka kale jinsigiisa wacalaa sifatii waa inuu yahay shardigii hore ay ka caddaydo labada xubaale la isku daraya waa isku nooc inay yihiin isku nooc inay laba lacawad yihiin wey ama laba raashin yihiin wey isku wada nooca ah weliba raashinka isku nooc kasii yihiin si aynan u tamayuzin taasay ka caddaan lahayd fuqahada qaar baa diideen shardiga waxay leeyihiin waxaa dhici karta laba maal oo laba kala jinsi ah an yakhtalitaa waayo haddii ninkan lacag keeno ninkana badeecad keeno badeecadiina la qiimeeyo oo lacag loo bedelo saana ganacsigii lagu wada galo shirkad baa lagu noqonaya suuradaasi shaaficiyadu way diidan yihiin say udhici kartaa idin sheegay marka fuqahada qaarkood dukaan baad leedahay badeecad baa taala nin baa doonaya inuu kugula shirkoo dukaankii baa la qiimeeyey waxaad ku heshiiseen boqol kiiba konton konton tusaale ahaan anu yeelan dukaanka wax xoolaha yaala konton iyo celi dukaankii baa la qiimeeyey boqol kun oo dollar buu noqday konton kun buu ku siiyey meesha konta kun adaana konta kun isagaana sooma dabeecadii way idinka dhexaysaa suuradaasay fuqahada qaarkood ogol yihiin ogola waxay yidhaahdeen ninkan lacag buu lahaa dukaankan waxa yaalla nuskii baan kaa gato ayru mucayana waa bee majuul beec majuul iyo qaradna ma asixi jirin alaabta dukaankan taalla nuskeeda ayru mucayana sabaynu soo marrayn in asaxaynin maaha sharakadaa ma asaxaysa caqdigaana waa baatil bay yihahdeen mar hadduu caqdigii bail yahay laa yatamayazani dee lama hayo halkaa waa mawdicu nizac fuqahadu isku haystaan raxmatullahi aleyhim jamiican falaw kaana hadduu ahaada lihaadaa dahabun dahab buu ka haystaa walihaadaa fidatun kana shilingkii yuu haystaa kana dollar buu haystaa de ama kana kiyaati buu haystaa kana lacag tanzani u haystaa ama kana lacag soomaali buu wataa kana lacag xabashi buu wataa isku wada daro aw lihaadaa xintatun kan qamadi buu wataa walihaadaa shaciiru kana beris buu wataa kana qamadi buu wataa oo kaleeta dheh aw lihaadaa saxiixun buu leeyahay walihaadaa mukasarun kana lacag waaweyn oo isku taataaluu le wataa kana lacag sarifan buu wataa ama kana dhar gundado oo duuban buu wataa kana dharkii oo googo-an buu wataa lam yasix asixi maayo waayo iskuba khaldami karta ihahdeen ninkana bundadihiisii waa muuqdaan ninkana kiisii googoonaa waa muuqdaan hadda anigu lacag kun kuna watay adna lacag boqol boqol aad ah wadatoon isku dhex qasno waan kala garanaynaa soomaa maa lo-di iyo geeli iyo adigi kama duwana walidaalika dhulna la iskuma darsan karo gawaarina la darsan karo la kala garanayo ila aakhirihi halkaa fuqahada shaaficiyadu aad bay u adkeeyeen baabkii buyuucda asalka ibaaxada ahaa fuqahada shaaficiyadu aad bay u tashadud badan yihiin abwaabta waxyaabo badan oo qawaacidda caamka daliil khaasan aan loo haynin qawaaciddiiyo xaajada caamkaana ay keenayso in la ruqseeyo bay shaaficiyadu aada u adkeeyaan walidalika waxaa lay baab lmucaamalaat rubamaa fiqhiga maalikiga iyo qawaacidda ahli lmadiina arxabuhaa taasaa ugu aasaasan uguna dhow xaajada iyo baahida inay daboosho waxaa kusoo dhow ay yidhaahdaan qaarkood xanaabiladu markay doodayaan imaam axmed bay ku yar laraan ay raaciyaan walow qaybo badan ayna shaaficiyada oog ka fogeyn iyagu wala wayushtarau waxaa kaloo shardi ah an ya'dana kullu minhuma mid kastaba inuu idno lilaakari midka kale fi tasarufi inuu xoolahan ku tasarufo fayatasarafu kullu minhuma mid kastaoo kamida wuxuu u tasarufayaa binnadari walixtiyaar inuu maslaxdanta eego ixtiyaad iyo khasaare iska ilaalinna uu ka shaqeeyo falaa yusaafiru bihi meel khatara ula safri maayo la isku ogeyn walaa yabiicu bimuajalin daynna kuma gadi karaan laisla ogeyn oo khasaaray keeni ama khaasatan in la ogyahay ama curfan la garanayo wey walaa yushtaratu laba shardi maaha laakin tasaawi maaleyni labada maal inay isla egyihiin shardi maaha kan boqol kiiba konton kana boqol kiiba li konton waa yeelan karaa boqol kiiba lixdan iyo afartan waa noo kartaa soddon iyo toddobaatan baa noqon kartaa labaatan iyo sideed baa kala noqon kartaa waa kala xoolo badan kartaa laakin maxaa ka dhalanaya wayakunu ribxu wlkhusraan ribx iyo khasaaraba baynahumaa wuu ka dhaxay calaa qadri lmaaleyni labada maalintaay kala yihiin waxaa laga hadlaya waa laba nin oo xoolaheedu isku darsatay xooggiina ka wada shaqaynaya xooggoodiina waa ku wada jiraan xoolihiina waa u siman yihin waa wada leeyihiin nin walba khasaare hadduu yimaadana calaa qadri maalihi buu khasaar inta xoolaha ku lahaa hadday faaido timaadana calaa qadri maalihibu faaido fain sharaaa hadday shariyaan khilaafa dalika taa wax ka duwan batalat shirkadii way guraysaa lakin cinda jamhuuri fuqahaa hadday khasaaraha shariyaan khilaafa dalika batalat hadday laakiin ribixa shariyaan khilaafa dalika jaaza haddii ay jirta sabr waayo labada qof inay kala shaqo badan yihiin baa laga yaabaa oo nina meesha ha ka shaqeeyo laakiin hawlihiisa kala badan nina meeshii wuu badan yahay nin waa ka khibrad badan yahay ninka kale waxyaabaha saas oo kaleeta ah, haddii wax dheeraada oo camal iyo juhdi ganacsiga iyo xoolahani u baahan yihiin midkood uu bixinayo muqaabilaha ribixa uu badsan karaa cinda akthar fuqahaai fain cazala axaduhuma midkood hadduu casila alakara ka kale mid baa midka kale idankii kala noqday maanta laga bilaabo inay xoolaha qaybtaan kulahaa mid mitaagan ka in cazala uu ka dhacayaa xilkii ma tasaruf damba ma samayn karo walilaakari midkii kalen isagu la casilinna atasarufu inuu xoolihii ka wada shaqeeya xaq furan ilaa an yazilahu saaxibu ilahi saaxiibkiisna uu casilo annabay casishaa ana kaa qaaday ana kaala noqday walikuli minhumaa mid kastaba wuxuu leeya fasfuhaa inuu ka baxo mataashaca koorti doona sharikaadku waa jaa-izu tarafayn labada qof mid walba khiyaar bulehin ka baxo laakiin caqdigii shirkanimada inaad ka baxdo iyo xisaabtii in la tasfiyeeyo la kala baxaay qasab maa isku wakti inay noqdaan shirkanimadii waad ka baxday oo wax cusub oo shirkadii aan lama geli karo laakiin wixii hore idinka dhaxeeyey in la caddeeyo xisaabtii la xiro wili qayb baad ka sii tahay ribix iyo khasaaro wixii cusubee la gelayun baa joogsanaya intaa waa sharikaadkii shaaficiyadu ay ogolaayeen wy halkii shirkada ay ogolaayeen wa amaa sharikatu labdaani shirikada xooga iyo muruqa lagu shirkoobiyo acmaasha fa baailatun weeye waxba kama jiro ka sharikati lxamaaliina xamaaliinta shirkooda iyo wagayruhum gayrkoodoo min dawil xirafi kamida calaa an yakuuna alkasbu waxay helaan inuu noqdo baynahum dhexdooda dilaalaydu way shirkoobaan waxaan soo helna waan isku leenahay wey maanta kanaa wax soo heli kanaa wax soo waay maanta kanaa wax soo heli ka soo waay maanta kanaa wax fiican soo heli kana wax yar soo heli wa bilcaks shirkatulabdaan marka waxaa weeye nimankan way shaqo tagaan ninba waxbuu ka shaqaystaa ama dad isku xirfada weyaan waa kale xirfadu weyi waraa niyo waxaan hellahay naga dhexeeyo wy tagsiray baan nahay waxaan hello waan isku leenahay waxaad soo shaqaysay waxaad soo shaqeeyay dilaalay baa nahay waxaad soo heshay waxaan soo hela waa inaga dhexeeyaan xamaaliin baa nahay waxaad soo heshay waxaan soo hela waa inaga dhexeeyaan ilaa gayri dalika taasaa sharikatu lacmaal ama sharikatu labdaan la yihahdaa xoogaa lagu shirkoobayaa iyo waxaa lasoo shaqeeya shaaficiyadu way diideen maxay u diideen waay waxaa waa caqdi heshiis la gelayo ninkan inuu buto ninkaa wuxuu helo muqaabilka isna wuxuu heli maalin kala helo labadan maalin la isdhaafsanaya laba maaloo majhuula wey in la heli doono war looma hayo qadaray noqon doonaanna war looma hayo caqdi calaa garadin wa jahaalati weeye ma banaana bay leedahay halkaas ka baxay fuqaha shaaficiyada warkooda meesha cuskaneen waa cadya wa sharikat lwujuuhi sharikat lwujuuh iyadana baatil weeye oo waxba kama jiro sharikatulwujuh waxaa weeye nin wejigiisii iyo sharaftiisii ku ganacsanayo dadkan waxma haystaan alaab bay iibiyaan dukaamay alaab ka soo dayntaan way soo cadeeyaan waxbay ka faa'iideeyaan lafihiina way qaybiyaan innaga suuqeena ma ka jirtaa hose holselkan uu yimaadaa dukaankan uu yimaadaa alaab buu ka qaadaa uu soo iibiyaa macaarif qof walba marka custom iyo macaariif iyo sumcad baa la kala yeelanaya soo ma ninkii macrifadiisa iyo macaamil wanaagiisi iyo sumcadda uu yeesho iyabaa suuqii wax laga garanaya suuqiina dadku mar waa qoysas iyo qabail marna waa dabeecad iyo macaamil ninna nin b ninba nin buu jinkiisu ku baxaa shimbirkiisuna la duulaa kan custom buu yeelan kana kastan buu yeela haddii la yihahdo warheede aynu wada shaqaysana aagana aan qaybsano oo seeladana wax ka qaadayna adu aagaas la aadi ana aagaasaan la aadi hebel la aagaa iyo magaalada hoosiyaha la aado wixii aan ka faa'iidno haynoo dhexeeyo taasa sharikatul wujuuh baa la yihahdaa oo beeciino waxaad shaqayseen ha noqdo laakiin ninkan kugu aaminayo xoolaha inaad soo cadaysaay waa nin adiga ku aaminay oo magacaaga iyo sharaftaadi iyo kalsoonidaadi wax ku siiye tii baad ka ribxaysaa waxa meesha la iibsanayo weji iyo sumcad baa laga ganacsanayaa e wax lagu qaadanaya dadkii isku sumcad maaha isku weji ma aha isku kalsooni ma laha isku si wax loo siin maayo isku sina wax looga galan maayo taana sharikatu wujuh baa la yihahdayo baabu ljahaala mutaasilun fiiha bay lehi shaaficiyadu sharikatu lmufaawada iyadana waa nooc saddexaadoo sharikaadka kamid a ah. sharikada mufaawadadana waxay yidhaahdeen aan xoolihii iyo xooggii isku darsana wax kasta oon leeyahay wakiiliya idan baan iga tahay adna wax kasta ood leedahay wakiiliya idan baan kaaga ah xoolo mucayanana maaha w maalkii waa majhuul xooggiina waa majhuul taa iyadana way diideen oo hadalka iyo tafwiidkaa ku badan bay yidhaahdeen tafwiidkiina waa shay majhuula wa sharikatu lwujuhi wlmufaawadati ayضa bailataani waxba kama jiro culimo badan iyagu waxay baneeyeen sharikada abdaan iyo wujuuh sharikat labdaan iyo sharikat lwujuuh culimo badan baa baneeyey labayna ku saleeyeen waxay yidhaahdeen asalka cuquudda iyo sharikaadku ibaaxadii wey iyadoo la tasxiixin karo daliil cad oo reebana uusan jirin wax lagu xaraantimeeye male taa waa waj koobaad waxaa labaanay cuskadeen cuquudan iyo sharikaadkan waa wax xaajada ub loo baahan yahay wy baahi baana keentay maadaama baahi ay keentay shuruud baa loo xiri karaaye asalba lama diidi karo shaaficiyada laakiin asalkiibaa jahaalo ho tasxiiba ma aqbalaysay taagan yihin halkaasaa lagu kala duwan yahay anwaac sharikaad oo halkan aan lagu sheegin baa jira oo cinda shaaficiyati min baabi sharikaati kamid maaha waa baab lmudaaraba xoolaha anaali xooggan adaali ku shaqee baabulqiraad bay noogu iman doontaayo abaabuharikaat baab ka duwan bay ku sameeyaan halkaasaan insha allahu tacaala baabulqiraad baan ugu tegi doonaayo mucaawado keliya mah nooc ixsaan ah ku jira ninkan kuna shaqaysa faa'iidana wax iga sii haddaba kaasa camal ka dhiga in la yidhaahdo iyadana baabkeeda ugu tegi doonaa halkaas caawa ku dina wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk